والصلاة والسلام على مقدمة hadihi tan mqadamatn ti la hormarisi wa aw mqadimatn ama isin faacilkalo hadihi tan mqadimatn ti hormarti waay bismi اllahi الرحmn الرaحيم alحamdu لlah اladi hada cibadahu bkisas الغاbirin وajacalaha cibraة lلtaabicina ilى ywم الdin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي kanت حyاaته مملوءة بمكاrم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا بسم الله الرحمن الرحيم tdيو hada lkitaaba kitaabkan kan iya bilaawe mutabarikan haal an barakaysadaayo bismillaahi alla magaashay barakaysadaw alihi aramaani naxariis caame naxariisayey alihi araiimi naxariis kaase naxariisaay alxamdu axad lilahi saabitun lilahi aliyan sugnaadi aladi aliya maxad leh hadaahuwa alla hanuuniyey cibaadahu cibaadallaahi alla odoominshay hanuuniyey bigisas lkaafiriina kuwii oo tabeen gisastoodana ka hanuuni wajacala huwa ala weelay haa gisastaas cibratan cibro qaadasho kawaali litaabiciina hani reedka kooyanoo rahen taabiciin hani hor hani rahen cibro qaadashan kawaali ilaa yawmi diini jaazinta maalinteed ilaalkujeer wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgeliyo calaa sayidina sidkan korshehi ahaadeen muxamadin calaa muxamadin naw muxamed korshay ahaada aladi muxamed kaas oo kaanat xayaatuhu xayaatu rasuuli rasuulka nololisba haatay mamlu'atan tilabuy haati bimakaarimi alakhlaaqi akhlaaq kuwooda fafaylana lalaguoy wa bimaxaasini sifaati sifiyaalo wanaagsanna lalaguoy wacala aalihi wasalaatu wasalaamu cala aalihi aali nabiyi nabag ehelshay nabadi naxariis korkooda liyan wasaxbihi wacala saxbihi saxbi nabiy nabaga asaabti korkooda nabadi naxariisaliye aladina asxaabo itakaduu samaysadeen siiratahu siirat nabiy sala allahu alayhi wasalam nabaga dhagin shayba ka samaysadeen nibrasan toosh ama fanus ka samaysadeen linashri diini liajli nashri diini diinta fidyawkeeda daraadeeda fanusan ka samaysadeen xataa wasaluu ilaa deran asxaabtaas marki dembe deran marki rasuulka dhaban shay dhaban kawaaldhadan dhabeadis dhabea kawaaldhadan deeren ilaa jidaari sini arlasheena derbiyaalshena deeren shargan min shargin baraheshe wa galbi wa ilaa galbi uruba yarab yurub tahdiye bartinshana deeren garban min garbin galbeed hesheen wabacdu ee musanif raximah llahu may baliya kitaab shay may kabilaawday bismi illaahi araxmani iraxiim iya kabilaawda manaha is oo kadaydow ibtidaaan bikitaab illahi alcaziiz ilahay kitaabkiisa oo kadaydow may waali ma min suuratin min suwar lqur'aani suuro suuro qur'aanka suuriyaalshay kumid a ah, majarta ilaa maylka bilawday basmala ilaa suurat lbara ma ahin kolkasoo ilahay kitaabshay kadaydow iyo kitaabshay may kabilawday basmala iyo kabilawda welibu soo wacamalan bilxadiisi xadiisi soo ka camal falaw hadiso macnaashay haay rasuulka kagooli sala allahu alayhi wasalam kulu amrin di balin laa yubda fihi bibismi illaahi fahuwa aqdac aw fahuwa ajzam yani shay kasta oo yani xaalaban saaxib eh oo bismi illaahi lanka bilawna shaygaasoy aqdac iya nagade wa rasuulka sala allahu alay wasalam mis ajzam iya nagade wal oo reeska gohono macna shoka aminag nagdaana nagade shayga lafdishay habataam nagde macnaashay mataam nagdo saas daraadiye bismillaahi xadiiskaas ka camal falaw ya kitaabji bismillah ka bilaawd mayna kasihijiyey alxamdulilah yen alxamdulilah walaw san kiijimay bua yani iktidaan bikitaabillahi alcaziiz ilahay kitaabshiisa oo kadaydo may waray kitaab qur-aanka may inkahoreeye alxamdulilahi an horey faataxi in horey kolka saas daraadiye iyo xadiidis oo ka camal falaw rasuulka eri sala allahu alayhi wasalam kulu amrin fi balin laa yubda fihi bilxamdu lilah fahuwa sid bismalagi oo kale amar kasto xaalan saaxibe o alxamdulilah nakabilaawna amarkaaso agda iya nagde daliilulbaraka iya nagde lafdi shay habsaab nagde mataab nagdo saas daraadi alxamdulilah ankiji ee lamada xadiis muskorko ayaan hadi lerin kaasna mayliya amar kasto xaalan saaxibe bismila nakabilaaw kana mayliya amar kasto xaalan saaxibe alxamdulilah nakabilaaw ee kalkun yani lamadii muskorko ayaan hadi alxamdulilah maeragahayne ini bismila ka horey kalkan haykan xadiiskana maylaya alxamdulilahi lanku bilaawna lili kalkan yani ibtidiga lama olmada mibiyan ibtida oo ilaafi ah iyo ibtida xaqiiqi ah lari kan basmalag maybu xadiiska oo basmalaga lakabilaawa le ibtida xaqiiqiya lamajeed wal hada ku horeeyo bismalagas majara alxamdulilah kidiyana ibtida oo ilaafiya ah wal yarhaab kahoreeyana laakin maqsudlkitaab wili maka horeey maqsudlkitaab wili hadamaldir kalka saas daraadiye lamada hadii saasa lanjamiya alxamdu lilah yani jamiic lxamdi xamdu dhamaantiis haabit lilah aliha sugnaadi xamdo dhamaantiis sugnaadi ilahay sugnaadi aladi alahaas oo hadaa huwa alla hanuuniyey cibaadahu cibaadalahi alla odoomin shay hanuuni bikisas lgaabiriina kuwii oo baaq ahaadeen kisasteedan ka kuwii oo taben afade bikisas lgaabiriina abara lafdiga abara eh aladaadalre lamadooda lama isticmaala waltabi i wal hade lamadawa lama isticmaala hada taalahaani taben umadoogi taben isastiyo iyo ilaahay adoomanka kahalooni may welay umadoogi hora ambi ilaahay laandiri dhaarkooda rumaayeen hani rumaayeen dadbaaden addunya aakir laakin hani umadi oo ambiydi oo beeniyeen ilaaga ilaahay karidi kolkun dadki may oo hanuunki ebre dhaadadaayana dadkii hore kisasiyo dadkiiba ilaahay diintis diiden ilaaga ilaahay garidi hadda kalkan adin hor ilaahay diintis diido dadkaas oo kale ka ebrakaado elili kalkan kisasti oo dadki tabeen kisastood yo ilaahay adoomanka maynka wiya kahaluuni yani qisastaas hadda musanifka baraacatlistihilaalin la jeedan wal here iyo kalimada dambe ninka oy doonto oo yani waa kay masala musaleeye oo rasuullaahi sala lahu alayhi wasalam nololis may haytay mamluatan bimakarim alaklaaq wamaxasin sifaat tan usileeye iyo itakaduu aladina itakaduu siiratahu nibrasan linashri diin kalimaadkaas may lakufahmay baracat listihlaal walera baracat listihlaal maybua an yadkura almusanifu kitaabka lankasanifo ininkaso fi awali kitaabihi kitaabsha ulsha ininka sheeg maa ydul maqsud kitaab kitaabka maqsudka waltusiya inikisheeg hadda masalan kitaabkan kan eh un hadi roogno siri halkusheekoyolaleyi oo rasuululahi sala allahu alayhi wasalam dhagankiishay oo isku dhagamaay maayo asxaabto si isin la dhaga dabeecadii faylahay si kala dhaga si asaabtan hanuuniyaay si usa shay haay iyo si oo dhaganka gaalo ang la dhagamaay oo jihaadka hoolusubabaday yani intaas oo dhan alakuwarame min xayaati rasuul sala allahu alayhi wasalam ila almamaat rasuulka nolonis oo wilshel kubilaaw ilaa aakhirihi ilaa isku geeriyooda wali hoole gobodi oo diintanka gobodi intaasan kusheekoye kolka kitaabka muktasaro laakin ulijeedada taaso macnaha hadwa laga gaabiye laakin kitaabe saydad walainkumala taaso dhadanki rasuulkiyo baabka in hool galaa iyo hooli wanaagsanayta usasaabta kamaamulaa iyo hooli la gobday dacwada la deersiya usala fediyaa dacwada la dareeriyaa iyo dhibkii lahamarsiya rasuulka saabtis lahamarsiyo rasuululahi dhibkii lahamarsi sileedis iyo adduunka yani meeldiin anjarna sileedis lahabiyey markii dambe na guulaysaday sharcii marib deersiyey dacwadii meelkaasa deerti intaasa dhan kusheekoy kolka intaas kitaa reer meedusadalay aladina itakaduu siirata dhaganki rasuulka marki lay kitaabka kitaabka in siire iyo iyo dareensiye reeb mana mircatlistilaal lere mana kitaabka ugul sheeba in lag sheegay kalimada oo kale sidaas masalan sidi marki la bilaawo culamada may haqaadaayan xadiis oo qaadaayan man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diin xadiis kasaa qaadaayan sana kasta la bilaawo xadiiska saas ee lahaqaaday macnaha ooga faraaidka sheekoya xadiis oo faraaidka saabsan alaqaaday calimu yani tacalamuu alfaraaila wacalimuha annaasa salil hadiska salan ka hadle hordhiglanka wele ob axaadista kusheekoya yani aayadoola haka hadle mis hadiskoola haka hadle hordhiglanka wele mana kalku aayadaas iyo hadiskaas may dareemiyaayan kitaabka maqsuudka tusiyaayan hadred marka hadi musanifka ley bikasaabiri marka leyi dadki tabi hadi mayn hadi zimanka hadi roogna dadka tabi may maha asxaabu rasuula noo tabi no hormaren liibanin dacwada gudbiyen dhibi dheef walba kagudbiyaan naftiyo iyo maalsho diintin hore meela deersi diinti ilah un hana deersiyo hadageka muslimiinta yani waa kay nicmada kasuganyin oo islaam nicmat alimaan kasuganyin dadaan halgemi nafci maalhan dhiibi dadkiyo hay kalkun oobada kisastiyooda dheegd adin may fade lafade kadayso oo dhagankiisugaha iwanaagiyo dhagamaaye yani si diinta daawada gudbiyaaye lakadhagam manaa lajeeda kolka reer bikisas alkaabirin makiley asaabtitabi i taabiciinti naftiyo kisastiyo oobladheeda walkanuu le alxamdu maxad lilahi haabitun lilahi aliya maxadon sugnaadi aladi allaha soo hadaahu ala hanuuniyey cibaadahu cibaadllahi alla odoomishay hanuuni bikisas alkaabirina kuwii tabi oo hormari umadoogi hormari kisastoodana ka hanuuni wajacala huwa ala wene ala weelay ha alkisasa bisastaas taase ala weelay cibratan cibro gaadasho ka weeli litaabiciina haani rahi oo gadaalka kooyna cibro gaadashan ka weeli taabac may ka ibro asxaabti ka horeyti taabicu taabicin may ka ibro gaadaday taabiciinti ka ilaa yawmina hada anti lakudeer yoomkan kana ilaa lakudeer ilaa yawm alqiyaama tanka lagu mana ilaa yawm alqiyaama manaha lambalanki ka horeya ka cibro gaadade lanki kahoreey hooba diinta lanki daadadi wanaag iyo sharaf iyo kadhamadi addunya aakhira yani ilahay radidi taaskean ajana ka gale lanki diintan khilaafon mukhaalafa ka sameeyo diinta koorkooyon kadhagma waayon usuna dulo iyo cigaabiyo khasaariyon aakhirana cigaabantaasandunuyer kolka ibra dhaadasho mana wajacala huwa ala weelay ha alkisasa kisaski dadki tabi kisastooda kaweeli cibratan kadaysho ka cibra dhaadasho kaweeli litaabiciina haani rahen ibra dhaadashan kaweeli intin be ilaa ywm diin jaazinta maalamtaadilkudera ilaa ywmina hada nakudera inti adilanoder hadan ununa dadki onay gidaalkankakooidona uninragaada ilaa ywm diin ilaa ywm diin jaazinta maalamtaad ilaankuder wasalaatu naxriis wasalaamu nabadgeliyo oo daa'iman eh calaa sayidina sayidkan korsheeliyeel muhamadin alaa muhamadin nang muxamed korsheeliyeel naxriis iyo nayaw nabadgelinyo oo daa'im eh sayidina muhamed aliye aladi muhamadkaas oo kaanat haatay xayaatuhu xayaat ladi ladiga nololis haatay mamluatan ti libuy haati bimakarim alaklaaqi aklaaqdisa suubanayti lilibuy haati wa bimaxaasini sifaati tilmaanyaalo wanaaggooda lilibuy haati alati aladi muhamed kaas oo haatay sala allahu alayhi wasalam xayaatu xayaat ladi ladiga nololis danba haatay mamluatan fi lulubuihaati bimakarim alaklaaqi aklaaqtidiya susubon lulubuihaati wa bimaxasini sifaati tilmaanyaalo kuwooda wa wanaagsan lulubuihaati ladigasay nabadi naxariis korshay aliyelwaay rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka sala allahu alayhi wasalam lakubilaaw min dufulatihi dhiflinimigis yaraantis lakubilaaw ilaa usuku geeriyoodu makaarim alaklaaqi maxasinu sifaat iya kasugnaayo hata rasul marki tilmaamay soos warma meelay adabani rabbi faaxsana tadibi ana aw mahay barbaari meeri ahana miin roogna ogoon ahay rasuulka suda loogi kabageeya edbisga bes waana wanaagda edbiyawkena wanaaji kolkan yani saasahay ilaahiya macsuumaha ilahiya dhooridi ilahay alki dooradi kalki shaydan waa ka dooradi kolkan yani makaarim alakhlaaq lalaguyn o lalisto kolkan lakadayna lambaahay وبمحاسن صفاaت صفyaal wنaagsan lg وعلى آlhi والصلاaة نxرis وaسلام نabadgelyo عlى آlhi al النaبy laba helshay korkood aliye alنaبy hadii lero mana magamdca larog qaraabada nabaga longajeeda sal الlahu عalيه وasaلam hoob yani wa kay marmarna may leeray culamada raayan alنaبy hoob magamuduco larog kul mؤminin a longajeed lamba ilahay rasul shay barumaaye ilahay barumaaye rasul shay rumaaye long a longajeeda gale mana duaada galele wasalaatu naxariisi wasalaamu nabadgeliyo calaa ali ali nabiy nabag helshay korkooda aliyeel wasaxbihi wacalaa saxbihi saxbi nabiyi nabag asxaabtisna korsho aliyeel asxaabu nabiy dadki diintanaalgamey nafyo maal hana deersi waayoona nibadi naxariis korsho aliyeel ilaa yomdiinsanankadoayo macnaha aladina asxaabtaas oo samaysadeen siiratahu siirat nabiyi nabaga dhagin sala allahu alayhi wasalam ka samaysadeen nibraasan faanus kawaaldhaden rasuulka dhaginshiya hortiyo ka aftiinsaden toosh kawaaldhaden mili rasuulka maray aftin yo yoona maren wadadii rasuulka jaaxi iyo maran yoon markaasa liibanin ahay aladina asaabtaas oo itakaduu samaysaden siirataw siirat anabiy nabag dariigidii tis kawaaldhaden nibraasan faanus kawaaldhaden liajli nashri diini diinta silanfidi daraadiye diintii rasuulka sala allahu alayhi wasalam silanfidi daraadiye marki dembe saweelen dacwadii rasuulka oo roogday xijaaz bay ka ekaayt inta deersi marki dembe xataa wasaluu ilaayo diran ilaa jidaari siini arlashiina derbisha ilaa diran shiina niila dirilay wadanka lilay derbisha ilaa diran shardan min shardin baraheshe baraheshe insoodeen ilaa yani waa ka shiina derbisha iyo dirin wa qalbi uruba xataa wasaluu ilaa diran asxaabtiyohay oo dacwadii rasuulka sidiyan ilaa diidan ilaa darbi ilaa dalbi uruba yurub yani galbisha diiran manaha yurub wedmudiya diiran o dhatiya diiran garban min garbin ega galbeedeshe ilaa meela deersiyan dacwadii rasuulka wa bacdu bacd almadkuuri kan hadalaha sheegi bacd bacd albasmalati wa bacd alxamdalati wa bacd asalaatu wasalaam bacd almadkuuri kan hadalaha sheegi bacd fasl khiaab iyo lere yani wa kay masala marki la sheego lagshalguye fasl khiaab wabacdu bacd almadkur falama kanat marki nagatay sirat rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay siiradiis nagatay akbara muhadabin akbara muhadibin koo saafa gareeyaw kan badan marki nagati linnufuusi nafyaalana saafa gareeyaw nufuustaas aljaamixati adkaaytay mad adkaayta waacdama madrasatin madrasatan kuwiin badan marki nagati madrasadaas oo takrisu hiya madrasadiada tilaalaso fi nufuusi nashi baarbaarka nafiyaalshay katilaalas alimaana imaanka tilaalas imaankaas algawiya hoog badan wa ashicatahu ashicat alimaani imaanka nuurshay katilaalas ashicadaas oo asaxiihata ansaxdi wa quwat aliradati doonus hoogeeda katilaalaas walistimsaaka gobsadow katilaalasi bilxaqi lagobsadaw wataxaliya kasifoowow katilmaamasa biashrafi lakhlaaqi akhlaaqtan in sharaf badan lakasifoowow waakrami lkhisaali wabiakrami lkhisaali khasbiyaalatan winaag badan lakasifoowow yani katilmaamaasa ye markii anasaasirada rasuulka saasnagatiye ra-aytu lama jawaabtiye waay falama falama kanat siirat rasuuli sala allahu alayh wasalam kada kada marki nagatiye faaytu mayla ayooyey hadalka saas ilaa milagudira odagsoohel jawaabta mila faaytu mayla ayooyey an ulakisa ana inaan hakoobo litalaamiidi lmadaarisi madrasooyinka ardaydooda an hankoobo madaaristaasoo welib gaar ahaan alibtidaaiya bilawlang nisbey duruusan dersiyaalahan koobo taasar hayooy duruustaasoo min siiratihi siirati nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka dariigidiisi dhaganshay kumid e, sala allahu alayhi wasalam weliba bilugatin lugan hanka kulaaseeyo lugadaasoo yashulu sahil nagdaw cala lmutacalimi kano wala bardaw sahil nagdaw tadriisuha tadriis lugati lugadi adeeg dersiyowshe wacala talmiidi wayashulu yani bilugatin yashal yashulu sahil nagdaw yani cala talmiidi lanka ardayde e korshayna fahmuha fahmu lugati lugada fahmawshe sihil nagdaw iwa nudgo wayashulu nudgo kahadlaw dhon sihil nagdaw biha bilugati lakadal sihil nagdaw saasa dooniya lay wakad ikhtartu yani wa kay may doorday min alkutubi kutub heshe kutubtaasoo altaarikiyati taarikh langnisbey heshe may ku doorday kitaaba nuur alyaqini kitaabki nuurlyaqiin leraa iya ku doordi nuurulyaqiinkaas oo fi siirati sayid lmursaliina rasuulyaalki lahadiri siidkooda siiridiis dhahdi ahaadi taaliif almarxuumi sheekhi linaxriisin alifey alkhudariyi baki khudariyi bakina laqabshay leraay may wali kitaabkas lima mayn doordi yani ikhtartu nuur alyaqiin iyo lima liictimaadihi ictimaadi nuur nuryaqin tiirsadowkiisa darteeda fi riwaayati weriyowkisu tiirsadi cala lqur'aani qur-aanka tiirsadi walxadiidi wacala lxadiidi xadiidka tiirsadi i wa shuhratihi shuhrati nuryaqin nuryaqinkasoy mashhuurnimadiis bayna alcaami dadweynaha walkhaasi dadka caalamiinta dhahdiyon mashhuurka nagdi i wa tanazuhihi tanazuhi kitaabi kitaabka suge hufanaantiis an caatifata ylxube jacelki walbuli dhiraski lamidis caatifana kuhufinya kudhaafni alati caatifadaas oo daacat lfaa'idatu faa'iidadii ba halaawtay min asiyari siirooyinka faa'iidadii lagulaaydo halaawtay macahuma maca alcaadifatayni caadifateynkaas macagooda lahalaawtay may weli faina caatifata alxubi jacelka caadifadiis tajcalu hiya caadifadaas may weelase kula ma kula ma shay kas yak weelase laysa huwa maagan haan bixasaninki wanaagsan haan iyo xasananki wanaagsan ka weelase wata watajtahidu hiya caadifadeeda may dadaalase fi ta'wiil lxawaadisi xaadisooyinka fasirawkooda iya ka dadaalas biwajihin wejli fasiraw laysa fihi fi lwaji wajka fi nhane kalaalatn nafsun nugsa nhaan hataa ma adda hataa addaa ilaa deersiyo reed minha min alxawaadisi xawaadis deesha ilaa suduudi faacili faacil lwajhi wajkaasay kifali iyowshay deersi wakaybatihi kaybati faacili faacilkaas hogowshay deersi wacaadifat alkaraahati kahashada caadifadeedana tadcu hiya caadifadaas maydab inkuwerasa ilaa lidi dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa listiya gadan kuwelas fatajcalu may kuwelas hiy adafidi alxasana ki wanaagsanaayo ilan yeeba kahadaase qabiixan ki unga kuwelas watastambidu hiya caadifidi mehela bahaase min alkhayri khayr heshe sharan sharyaha kula bahaas wakad alxagtu may heleeliyey bikuli darsin dersi kasta khulaasatahu khulaasata dersi dersi kusige warshay kooban yo heleeliy faas'alu ana ana su'aalay allaha tacaala ilahay a su'aalay an yajcala huwa alini weelo haa khulaasadan maqbulatan toolaan balaw ilaahay kuweel wakhaalisatan to ongoone e ilahay kuwaali liwaji ilahay wajisha ngoone e wajigaas alkarimi wanaagsan may wali inahu in allaha tacaala ilaahey qadirun qaadirun alihi awood waay calaa maagi alihi awoodu yashaa hu ala doon wabilijaabati ajiibowna jadiidun alihi ka owleh waay e musanif raximah llahu maylia wabacdu bacda almadkuuri bacd albasmalati walxamdalati wsalaatu wasalaam bacd almadkuur kan hadalha sheegi kabacdi falama kanat marki nagatay siirat rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay dhagan shay marki nagati dariigidiisi dhagan shay haatay akbara muhadibin koo saafa gareeyaw kaankuwinan badan lin nufuusi nufuusa saafa gareeyaw nufuustaasoo aljaamixati yani mada adkahayti nufuusi hadal ang ogolaadana mada adkahayti kano saafa gareeyaw kan kuwiinin badan rasuulka siridis marki nagati wa acdama madrasatin falama kanat siirat rasuul sala allahu alayh wasalam ilahi rasuul shay dagan shay siridis marki nagatay acdama madrasatin madrasatan kuwiinin badan marki nagati madrasadaas takrisu hiya madrasadii hade tilaalaaso fi nufusi nashi baarbaarki dadki habaarbaarayen baarbaarowki nafiyaalshay ki katilaalaas ahaati alimaana iman katilaalaas imaankaas oo algawiya hoog badan katilaalaas wa ashicatahu ashicat alimaani imanka aftiinshay katilaalaas ashicidaas oo asaxiihata ansaxdi wa quwat alimaani takrisu falama kanat siirat rasuli marki haatay takrisu hiya siirada titilaalaas ahaati yani fi nufusi nashi baarbaarki nafiyaalshay katilaala sahaati quwat aliraadati doonus hoogeeda katilaala sahaati walistimsaaka gobsadow katilaala sahaati bilxaqina gobsadow wataxaliya kasifoowow katilaala sahaati biashrafi lakhlaaqi akhlaaqsidian sharaf badan kasifoowow wa biakrami alkhisaali khasliyaala tanwinaag badan kasifoowow marki saa siirada rasuulka nagatiyara aytu may hayooyey an ulakisa ini hankoobo litalaamiidi lmadaarisi madrasooyinka ardaydooda an hankoobo madaaristaas oo alibtidaa'iyati bilawlnisba an hankoobo eh. iyo ra'yooy duruusan dersiyaala yani hankoobo duruustaas min siiratihi siirati nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka siiradiis kumid e eh. rasuulka dhaginsha i siiradiis kumid e weliba maanka koobe logada arbeed naftiya tooka kanta toofadu da bilugatin lugan khulaasay an ulakisa inan khulaasayo bilugatin wiilka taalujijarmajul bilugatin lugan an ka khulaasay lugadaas oo yashulu sehel nagadaw cala lmutacalimi kano wala baradaw alam cala lmucalimi yafade cala lmucalimi lanka mucalimka eba sehel nagadaw mutacalimta hooblka darata kudaeflilarey lanka wala baradaw mucalim holeronkan daldolbarahayo bilugatin an ulakisa waraytu may ra'yooy an ulakisa in an talkiisiyo an bilugatin lugaanka talkiisi lugadaas yasulu sihir nagdaw cala lmucalimi lanka waldadbaraw korsheyn in sihir nagdaw tadriisuha tadriis luga lugadi ade dersiyows dadka barawshe in nagdaw suug dadbaro kor luga qariben hayn wacala talmiidi wayasulu sihir nagdaw cala talmiidi kano wala barada ardayga enan sihir nagdaw fahmuha fahmu luga lugadiyade fahmsnsirnagdaw wnutqu wayashul nutqu kahadalow hata sihir nagdaw biha biluga lugadiyade lakahadalo dhon hata sihir nagdaw wagad xaqiigi dhab ahaanga iktar ikhtartu an may doorday le musanif raximahullah wagad ikhtartu an may doorday min alkutubi kutub heshe may doorday kutubtaas oo ataarikiyati taarikhi lisbay may doorday kitaaba nuur lyaqiin nuurulyaqiin kitaabshe doorad nuurulyaqiin kitaabka magaashay manaa oo kitaabka lah kugaabi insha allahu ilahay didi madersiyo lakuyaabi nilsul kan kiig mana kaasaa kugaabida kugaabdl wakad iktartu an may doorday min alkutubi kutubasha kutubtaaso ataarikiyati taarikhi lnisbay kutubu taarikh badinyin an may hakudoorday hakuxuluday kitaaba nuur alyaqiin nuur alyaqiin kitaabka laraaiya kudoordi kitaabkaas oo kainun haaday fi sirati sayid lmursaliina rasuulyaalki lahadiri siidkooda dhagin shay oo siradaas lay kuwar mawsuum kitaabkaas ay alifi kitaabkaas ta'liif almarxuumi sheekhi lingnahrisi kidis la alifinayo talif taliif almarxuumi sheekhi lingnahri sheekhi lingnahrisi kidis la alifinayo alkhulariyi baki khulariyi baki laraay sheekh magashi may welay kitaabtaas an dooroday lima kita wakad iktartu doorodi nuuralyakina goordiyari ma in dooroti waledi okan ma in dooroday lima liictimaadihi ictimaadilkitaab kitaabkas uskudowshay daraadeedi an doorodi fi riwaayati weriyowka uskudi oo markiisu walaha weriyow meelaha kudhaadawna xursha e cala lqur'aani qur'aankana e uskudi qur'aanka walaa kudhaada kitaabkas walxadiidi waala lxadiid hadiiskana uskudi iyo waliajli shuhratihi shuhrat lkitaab kitaabkaas mashhuurnimadiis daraadeed bayn alcaami dadweynaha dhaadiyo i wa bayn alkhaasi dadka caalimiinta dhaadiyo mashhuurka nagad i wa tanazuhihi waliajli tanazuhihi tanazuhi kitaabi kitaabkaas ufanaantis daraadeed dhahirsanaantis daraadeed can caadifatay alxubi walbugli jeelanti idhirati lamidiis caadifo inuku dahirsiy caadifo may laray walaag ad isku foolb isku jeedadaaso laabtalayl kahaas i isku neybadaaso laabtalayl neybadaas iyo caadifayl mana caadifateenkas kolkan shaygan kan eh hadii ad caadifa ki jarto walaan adiba kahadaaso hata maylakuyaabi walaagi isku faylayin laakin caadifadada kilijar ki jarta daraadiye walaagi walhunkutari yasulikun caadifadan faylahay hadii caadifatulxubi meeri yaalona shaygan shay hum usoo eye iyo marmar bay lakuyaabay wanaagan arag caadifadaas kijarta daraabiye kalkan kitaabkan lamadaas caadifa ibrak weye caadifat lxubina male caadifat lbuklina male sidii sirilanka sargali bes en wade mahayna caadifada oo laab laka cilinin lakahaas male saasaan doordiyeli i waliajli tanazuhi tanazuhi lkitaabi kitaabka ufunaantis ama dahirsanaantis daraabiye iyan doordi may kudaahirsinya can caadifataylxubi walbukli an caaطifatay اlxubi wاlbugli jeelan idhirif lamadiyo caadifana kutahaysii alati caadifadaas oo laacat ilfaa'idatu faa'ididii bahalaawtay macahumaa maca alcaadifatayni lamadaas caadifa macashabata faa'idadii lahalaawtay faa'idadii oo lakulahaayay min asiyari sirooyinka lakulahaay taarikh sir sirooyinka marki lakusheekayo faa'idadii lakufadaay lamadaas caadif daraadiyo lahalaaway kolka lamadaas caadif oo faaidadiiba hataa godoobka dhika lahayti lamadaas caadif kitaabku dahaysanyeri may weli hoob lama caadifa jaraan dhibalata waa ko may welay caadifata alxubi jeelan caadifadie hadii wala adiiba jeelo caadifa jika jarto oo laadlakac oo jecel eba hadii adki suganto fa caadifata alxubi jeelanta laabna kacshe tajcalu hiya caadifadeeda may welase kula ma aladigi kuli shay laysa huwa maagan haane bixasaninki wanaagsan haaniyo xasananka welas wa laablakacgadakilijar foofa laan adiib laablakacdiib lajarto laablakacba jaran shay hataa winaaan hayne winaanka welas laab caadifadaad kijarta daraadiye wala adi raacsan mana watajtahidu hiya caadifadeeda may ka dadaalase fi ta'wiili lxawaadisi waxyaalihii hada derisaay fasirowkood iyo kadadaanas oo bacadifadaas abkid walaagi jeel ogta kol hadii marba jecel walaayba jeelkila jar walaagi hata oo winaagan hayna iyo winaag welas caadifada kuwesaas welas watajtahidu hiya caadifada may kadadaalase fi ta'wiili lxawaadisi waxyaalihii hada derisi fasirowkood iyo kadadaanas wali ha derisay oo gobolkaasa dhahagali oo ama faylaha ina tusifadi fasilowshe mayna kafasile biwajhin wejka kafasilaw laysa fihi fi lwaji wejka datis nhaane halalatun boor ama nuqsaan nhaan halalatun bus nhaane boor nhaan ama nuqsaan nhaan adi wala jeel ogta jeelantita daraade walaagi hata humayanga oog wala kadadarisaano humaatadiolo dareemo don hata wej oo fayla kafasilaas wala saasan weelaslima xataa ma addaa hataa addaa fed hadii oo ada saasan kafasirne dhibaka kooye may wari hadii ada saasan kafasirne wej oo ala yani fayladan kafasirne lanki walayo e a suubi wej kusuge suubi hawaadistaasoy lanki suubi iyo may deersiyaase mamaata ini hoosandiyo liidido khabiisnaga laakin oo badi wejkan oo busanka jarnal kafasirton kalkun suubide markaas hataa ma addaa maata zaaida kuwalan hataa adaalale watajtahidu hiya caadifada may kadadaalasa fi taawiil alxawaadisi waxyaalihi hadirisin fasirowkoodi kadadaalas biwajhin wejda kafasir wejkaasoo laysa fihi fi lwaji wejka datisanhaane halaalatun nuqsaanhaan hataa ma addaa hataa addaa reed hadii nuqsaan haato deersiyo minha min ajli alxawaadis hawaadisdaas daraadiya deersiyo hataa adda hataa ma adda addaata faacilshan wejka kanan hataa ma adda hataa addaa huwa wejkusuge reed deersiyo minha min alxawaadisi hawaadistaas heshe la deersiyo ilaa sabuudi faacilihi faacil lwajhi wejkaasoy ki fali dhiyowshay la deersiyo wa ilaa kaybati kaybat lfaacili faacilkaas hoogowshay deersireed inti taas diifadi wej oo kolkun busonka jarniya kafasire caadifadaas kijarta galaadi adi walaa jelila wacaadifat alkaraahati fa ina caadifat alkaraahati kahashada oo wala adag ka hadaaso caadifat lkaraahati sugunto walaamin walfayla isku hada faden laakin adi kaasho kijart caadif laablakac oo kaashee kijar hoob laablakac oo kaasheebad kila jarta walaagi wanaagsanay dhon walhunay kutilmaamas mana walaa kheerka hay erba magalagaaso sharleefulbaad ilan laablaka oo oo kahashe iya galba kajirte fa ina caadifata alkaraahati kahashada laablaka ashana tadcuu hiya caadifadiyeeda may dadanka weerase laablakaagaas oo karaashada kijarta may dadanka weerase ilaa didi dalika almadkuuri kima haddaha sheegni koo ka horjeediya dadanka weeras kinuka haddaha sheegni koo ka horjeedi oo sadee fasir shatan fatajcalu hiya caabifidi may kuweelase oodhay may hay ki huma ye winaakus weelasi ki huma oodhay cagsiga oodhay lidka oodhay may hay oodhay ki huma ye caabifadasi jarta ki humaya winaaku tiriyaasi wali humaayan hata winaagan aragaasi caadifada jecla ki jarti geekana caadifa kalaha ma ki jarto naadlaka oo kahashe ma ki jarto ha kifaylahay naftisa may kuweelase ki hun kuweelase fatajcalu hiya caadifat may weelase alxasana ki isku fay lahaayay wanaagsanaayo hata labiankuelasilankahashi adkis darte watastanbidu hiya caadifat lkaraaha kahashadii laable kacshe may ah, may hakubaxsadaase watastanbidu hiya caadifad may habaxsadaase min alkhayri ki wanaagsanaayo shiya sharan sharakulbahaasua kalkun lamadaas caadifo hooba gofka kusugunyin khatar wa walan fay lahaa inay wanaagko hisaabe jeelkusugab daraaje gofka hooba caadifoonkajat adifo xubka jar walhun ya yani walfayl iya walhun kutiriya ilan adifatlkaraha isuka jarte lamadaas adifo kitaabka kudahsmeri walan kitaabkaas doorad may kale liya musanif wakad alxaqtu wadad an kitaabka maraw yakin sheegaah marki kitaabkan hakin sheeg hakin kitaabka sudan kulaaso kulaaso haddana khulaasada kasii waaliy waliy mana kitaabka mela kukhulaaseeyey nuur yaqiin haddana horyaiinka markila khulaasay laakin sheeg hadana khulaaso kale kusiibiyelay ilan fahmlay mana wakad alxaqtu heleeliyeli bikuli darsin dersi kastama heleeliyey khulaasatahu khulaasata darsi dersigu sige warshay kooban yo heleeli kolka walaanan weeli kitaabka antijina shayga camalka eho cibaadada maylaku doorey istatus walla iyo halkin arago iyo halkin dheego iyo ini laku ilaaliyo lan baahanya may shirkulasar iyo nagde iskutuskaas mafayl kolka culmada eedan dadaalanged camal kasto iyo suubiyaayan ama kitaab sanifaayan ilahay ante la saardayan ilahay ya su-aalayan ilahay tuugayan ilaahu camalkaana khaalis kuwaleerahay mana ma wele camalka hadii khaalis lanagad camalka habaan mantuura nanagade dhiima malahado ibir wa camal ilahay lanin khaalis wel ilahay maadbalaw camalka may lafadey cibaadada ilahay lan khaalis wel maayo wala halkin arago iyo halkin deego ilman baroy lang caalim halki ero iyo kadaaw halki ero iyo yani ini magi kuwaydiido misma e yani waa kay masalan kuwaydiido halkin arago halkin deego la diiday macna kolka markas ilaahay latugo tanyaagana walis weelo koro oo ma eh markas ilaahay latugo ilah camalkaana khaaliska dhig leer macna shee kutubtireed marki ulmod kitaabe bilaawaya markas kitaabe isdoaada ogolki aakirka bageliyaa faasal llaha faasal ana ana suaale allaha tacaala ilahay iyo warsade an yajcala huwa ala ini weelo ha khulaasadan tanga ilaahay kuweelo maqbulatan too laagbali kuweel camal laagbaliyalan baahanya ambil ilahay markasta may lan baahanya waxyaala lukumurgooda may kumid aha un hadi badana may bu aha cibaadada hoob la samay salaadi salaadi ha tuuray salaadi ha ridiya leha soomi soonkia soomay bilinin dhamaatiya iskuley bes laakin yani may eed lakafikir haboona in ilahay ku aqbal ini kale cibaadad suubiye laakin in ilahay ku aqbal ini kale lakafikir adin ilahay lasowalun ba ilah no aqbal leer mana may wala jadabki ay hamin cibaado sameeyan maan lon aqbalaan kalkun aqbalka ilahay iskule adin ilahay lasowalun baani ambiyada ilahay lakaday nabiy llahi ibrahim alayhi الsalaatu wasalam kacbad markiisa dhisaay adduunkon dhulkuma infal badana kacbad ilahay infal badan kacbad yeedahayti oo cibaado eh, aho usa dhisaw usi arishay ismaaciila dhisaayaan iyo hadana du-aysadaay rabana taqabal mina nahay mana ilaahu no albalay ilaahu walaana nasuubiyahan kuley walyarwa hanoo albalay lahay mana shay kastasuubiyaasmaylin bahay ilaahu no albala salaada tukutay ha tukadowka danakinku murug badanaata in ila akbal ini ilah waa tukna ilahu nu akbal abana takabal mina ilahu nu akbal taasu macnaha kolka saas darteed kitaab kasta suubiyaayan cibaado sameeyan ilahu nu akbala leyn unan saasa ini kubahany mana camal kasta la suubi ilahu nu akbal leer macnaha maaina haturay salaadaha batay ota hatukudi magorshileediy le yani nkumurgoodan ini laku akbal ini kal ini laakidadi ini kal nkumurgoodan lakumurgoodo lan bahan faasalu llaha tacaala ilahiya su-aale an yajcalahu alini weeloha khulaasada ku weelo maqbulatan too la akbali kuweelo weliba khaalisatan to ngoone e ilaahay kuweelo liwaji ilahay wijishay ngoone eh wijigi alkarim wanaagsanaa ngoone ilahay bes eh lankala meelaga garaan ngoone mana may weli walaa nasaasan su-aala maybua ilahay magaashay kasaasula may wele inahu in allaha tacaala ilaahey ladiinun alihi awoodu calaa maagi alihi awood waay yasha hu ana wal ilahay doonus awood kol ilahay usi awoodis kamilata may kasuaaley ini kitaabkay kilaqbalaw kuwelo ilahay in aqbal waana kitaabkay kitaab oo istatusiyo dhidhigo unhayne ilahay dartisko dhuglijeel ilahay kuwelo taasa suaaleed wabilijaabati wainahu ina allaha tacaala ilaahay bilijaabati ajiibow oo su-aale ajiibow sheena jadiirun alika owle ow ilahay hoob la toogo ini dad ajiibi taasa owlaka وبالاجاaبaةi وaنah in اللaha taعala ilahy dir jadir alihi ka owl aw biاlجاaبaةi iجاaبaةi ducaada ajiibowshi alihi ka owl aw وallah aعlam